بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaa inoo socday baabkii uu baabaystay imaamkan tirmidi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh daxigiisii kiibaa waxay noogaba hadhsanaayeen oo axaadiisa inteedii badnayd waynu soo aragnay adigu in kooban baa inoo hadhsan adigu laba xadiis oo dhaadheer <clears throat> adigu iyo ronron wuxuu ihi markaa imaamku raximah llahu tacaala xadaanaa qutaybatu bnu saciidin قال <clears throat> xdثna أbو الأحوص عن أbي إسحاaq عن علي بن ربيcة qال أنه qاal koley sanadka xadiidku waa sanad saxiixa waa rijaashii saxiixa dhammaantood saddexda horena qutayba iyo abulaxwas nidhi sallam ibnu sulaym baa la yidhaah waayo abulaxwasyo kalaa jira oo isaga ka wada horeeya ninkan halkan ku jira waana atbaacu taabiciintii ka mid oo ah, sallam ibnu sulaym laydhaah iyo abiisxaaq isabiici oo isagu marar badan aan soo aragno isagu imaam ahaa taabiciintii kaba mid ah intuba horeynuu soo maray ama caliy ibnu rabiica ibnu nadla alwaalibi isagu waan filayaa caawa inuu cusub yahay isaguna waa nin taabiciya weeye horta oo wuxuu ka mid yahayna taabiciintii dhexe raggoodii roonroonaa weliba koley xasanulbasri iyo dabaqadiisii haddaanu kaba yar horayn iyo ibnu siriin iyo waana nin dadkii ruwaadda ahaa ee siqaadka ahaa kaba mid aad loogu kalsoonaa ninkaas baa wuxuu yidhi shahidtu caliyan radia allaahu canhu waxaan xaadiray oon u joogay cali allaha ka raalli ahaadee waana waqtigii khilaafadiisii owtiya loo keenoo loola yimi bidaabatin daaba loola yimi waxaa markaa loo keenay cali daabad daabada asalka hore luqada kullu maa yadibu calaa wajhi lardi dhulka korkiisa waxa socda oo dhan ayaa daaba lagu magacaabaa wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha waa dee kullu maa yadibu cala alardi oo rabbi baa dee raasiqoodaa dhammaanba laakiin markii dambe curfi iska guud weliba curfi caam ah oon qolo gaara loo tiirinahayn oo qoladaasaa saa markaa ula baxday oo gaara aan ahayn ayaa waxa ay khaas ku noqotay wixii afar adil leh in daaba lagu idlaaqo kolay manaadiqda carbeedna way ku kala dunaayeen taasoo waa curfiga guudkaasi dawaatul arbac ee barhkood baa dee faraskoo kale gaar ahaan kuba idlaaqaya manaadiqda kale wax kaloo dawaabti ka mida kuma idlaaqayeen e, bal imika waa wixii la fuulayay oo kaleyna bal wixii la fuulayay haddaan halkan eegno dee daabo khaasatan manaadiqda qaarkood oo kale boqol bay noqon kartaa farasna way noqon kartaa koley imaka halkan kuma fasirayna inay ahayd bal maalan dee raaxilo ahayd adigu daab baa loo keenay walow dee wax kasta oo aan nidhi dawaat larbac markii dambe curfi caama ayaa ku khaas yeelay iyarkabaasi uu fuulo falamaa wadaca markuu dhigay rijlahu lugtiisii markuu saaray ee uu dhigay fi rikaabi rikaabkii oo rikaabku waa ruuxu marka uu daabadaasiya fuulayo meel dee kol haddaanu ku boodayn oon ku boodaya ahayn oo dee intushaab yahay ama quwadaa lahayn halkan lugta la sii saaro si uu markaa u fuulo taas baa rikaab lagu magacaabaa haddaba wuu sii korayey weli korkeedii ma gaadhin lugtii buu saaray meeshii oo dee markuu tan saaray tii kalena waa inuu qaado si uu fuulo dushii ugu baxo haddaba markuu halkaa rikaabtii uu fulitaankii buu bilaayo ka dhigan tahay oo rikaabkii uu lugta saaray ayuu qaala yidhi bismillaahi markaa eg fuulitaankiibuu bilaabay wuxuu yidhi bismillaahi oo dee ismigii ila rasuulkii ilaahay buu kaga dayanayay oo saa uu kuba arkay waa taas ismigii ilaahay baan kuba fuulayaan falama stawaa markuu sugnaaday calaa dahriha hagaag markuu u fadhiistay weyo korkeedii uu badhidii saaray ee markaa raxligii ama surjigii balkoorihii iyo waxyaalahaas ee uu korkeedii ku sugnaaday ayuu qaala yidhi alxamdu lilaah ayuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi xamdigaa dabadeed ilaahay dee nicmadan weynuugu xamdiyey ee uu inoogu nicmeeyey oo inoo sakiray waxyaalahan haddaan rabbi inoo sakirin aynaan dee adeegsaneen oo aynaan dee ku intifaacneenba alxamdulila isagoo taa ugu xamdiyaya ayuu yihi alxamdulilah uma qaala wuxuu yihi subxaana aladii sakara lana hada wamaa kuna lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun subxaana waxaa nasahnaaday oo waxa weyaan nafsi dhammaantii iyo waxaanu laayiq ahayn guud ahaanba ka nasahnaaday iyo in uu yeesho cid la wadaagsato wax oo dee aan ay kaba mid tahay tasriirkan dawaabta ee isagunbaaba inoo sakhiro cid kaloo la wadaagsanaysaa ma jirto guud ahaanba adugu waxala wixi aanu laayiq ahayn iyo taas isagu ka nasahan alladii ilaahay sakhara lanaa noo sakhiray haada kan adaadu lafdiga dee waa markuubkan iyo shaygan ahaan loogu celinayaa ishaaradii ayaa kan oo waxan aan fuulayno maanta oo dee shay kasta oo la fuulayaba oo cibaaradii la isticmaalayay kan markuubka ilaahay noo sakhiray taas ayaa isagu nasahnaaday oo waxalla wixii aanu laayiq ahayn iyo inay cid wax la wadaagsatay adiguba uu yeesho taas ilaah baa kaba nasahnaaday wamaa kunnaa lahu muqriniin isagu noo sakhiray kan walxaal maa kunnaa anaan ahaynba lahu waa waxan dee la fuulayo muqriniina kuwa kara oo dee isaga haddaan taskiirkiisu jirin awood aanu ku haysano ugu intifaacno ku fuulno markanu doonnana aanu ku joojino markanu doonnana kuba dhaqaajino halkanu doonna aanu fadhiisino maanaan karnaynoo taa maanaan lahayn haddaan rabbi subxaana wa tacaala noo sakhirin wainaa anagu ilaa rabbinaa rabbiga xaggii ayaan la munqalibuuna kuwa u laamayanahay ilaabaan xaggiisa u laamayna waxay culimmadu idhaahaan munaasabada wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun imaka tani horta waa dikrigii adkaartii rukuubku kaga mid yahay markaa wax la fuulayo dee casri kastaba wixiisa bal matalan kolba la yaqaano macruufka dadkiisa coda ay u leeyihin ay fuulaan marka ay fuulayaan waa dikrigii lala imanaya uuna wax markaa gaar ah oo la fuulo qaas kuma aha haddaba in dee xamdigan ilaahay loogu xamdiyayo taskiirkan iyo waabatan ee halkan ah ilaahay xaggiisaan u laabaynaa jumladan munaasabadeeda ayaa culimmadu waxay yidhaahaanba dee inay waqti kastaba iyaga waqtigoodii dawaabtaas bay ahayd oo dhici karaysay ruuxu inuu kaba dhaco ay wax ku yimaadaan innaga wixii la fuulaya hadday diyaarad tahay iyo haddii ay waxa weeyaan gaadhi tahay hadday markab tahay oo waatan iyadaba talaf kaba yimaado in badan bay diyaarada dhacaan ay dadkuba dhintaan maraakibi qarqoontaan gabadhi ay qallibantaan haddaba waxani ayaaba wuxuu kaba midiyey asbaabta talafka ay ka yimaadaan oo kol in badan bay tani kaba timaadaan oo ka dhacaa raakibkeedii ama wax kalaba ku yimaadaan bal markaa arrinkani waxa weeye iyadoo waxa weeyaan bal waa xusuus haddana jaanibkaa la xusuusanayo oo waxa imaka maanta la adeegsanaye nicmadaasee ruuxu muraadkiisi ku gaadhayo waxaba kaba dhalan karaa ee sabab asbaabtii talafka iyo halaagga kaba mid ah markaa taasna waa xusuus geeri ruuxu uu xusuusanayo in halkanba geeri ay ugaba iman karto uu xusuusanayo taasna ay ku xambaartay ilaahay taqwadii subxaanahu watacaala iyo tawbo iyo ikhlaas camalka uuba khaalis yeelo ay taasi kuba xambaarto wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuuna intaa markuu yidhi dabadeed buudku maqaa qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi salaatan saddex goor buu ku celceliyay alxamdu lilah wallaahu akbar allahu akbarna waa yidhi salaatan saddex goor buu iyadana yidhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar haddana wuxuu raaciyey subxaanaka inii dalamtu nafsii faqfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta subxaanaka ilaahuna dahnaan baa kuu sugnaatay oo adiga dee wax kasta oon laayiq ku ahaynba ka nasahan ini anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda waan dulmiyey oo dee kollay bashar dulmi lagama waayayo hala kala badsado bal maalan dulmina waxa weeye dee tacadi bal maalan gayr xaqi laguma tacadiyo taasi dulmi way noqotaa shayga aan halkiisii meel aan ahayn laba dhigo taas dulmi way noqotaa mujaawasatulxad bal adigu naftaydii waan dulmiyey fakfir lii ilaahu ii dhaafo dulmigaa nafteyda dulmiyey ama taqsiir waajib ha noqoto ama dhicid aan wax layga nahiye ku dhacay ah ha noqoto bal markaas naftaydii waa dulmiyee ilaahw ii dhaaf oo dulmiga wixii bal igaba dhaaf fainahu laa yakfiru fainahu shaniya laa yakfiru ma dhaafayaa dunuuba dunuubta ilaa anta adiga u mooyee cid kale oo dembi dhaafi kartaa mama jirto adigu baaba ah ka dembi dhaafa intaa markii uu yidhi cali bnu abi daalib baa weli laynooga warramaya ayaa uma daxika uu qoslay cali ibnu rabiicata waa u joogaa oo arintanbuu xaadir u ahaa weliba muu dhaqaaqin caliyoo daabadii meeshii kama dhaqaajin markii uu furitaanka bilaabayay bismillaahi buu yidhi markuu hagaag u fadhiistayna ee uu daabada korkeedii ku fadhiistayna alxamdulilah taa mar keliyay ahayd wuxuu haddana la yimi halkan subxaana aladii istaqara lanaa haada wamaa kunna lahu muqriniina wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun intaa markuu yidhi buu xamdigii dib ugu laabmay alxamdulilah saddex goora allahu akbar saddex gooro yadna dee takbiir bireeyo tacdiimka iyo macnihii tasdiibo kuba sugan yahay haddana wuxuu yidhi subxaanaka innii dalamtu nafsii fakfirlii fainahu laa yakfir dunuuba illa anta intaa markuu yidhi ayuu qoslay ninkii taabiciga arrintii u joogay ee wax qosadkeenna halkan ugama muuqan markaasaa u weydiiyo faqultu waxaan idhi buudhi min ayi shayin daxigta yaa amiira almu'miniina min ayi shayin shaygeeba daxigtaad la qosashay waxaan kaa qosriyey muxuu yahay yaa amiira almuminiina muminiinta amiirkoodiiow waxaan adigu aad la qosashay muxuu yahay taas buu yidhi qaale markaa wuxuu yihi cali bnu abi aalib ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay oo sanaca sameeyey kamaa sanactu si aan sameeyey wuxuu sameeyeyna waa arintaas dhan hadday tahay dee isagoo loo keenay oo markaa uu fuulayay wuxuu markuu sii fuulayay yidhi markuu korkeeda ku sugnaaday wuxuu yidhi ee dikri iyo ducaba lahaa iyo dee waxaweyaan qirasho dembi iyo dulmi la qirto umuurahaas dhan buu la wada yimi markaasu welibana ficilkan dambe qosolka maxalu shaahidkeedna innaga baabka wuxuu soo qaatay sheekhuna waa tan waa daxika arrinkuna dee daxigii walow aanay halkan ku sugnayn inuu qosolka aad ugu xeel dheeraado gowsiisii muuqdeen jireen sadeb maalan axaadiista tii hore aan ku soo aragnay midna uu inooguma dambeeyo may ahayna waa qoslay una adigu tabasum may ahayn tabasumkii qosalkiisa u badnaa ama dee ilkaa unuu cadaynayo foolalka taas arrinku muu hayna qosal ayuu ahaa uu qoslay rasuulkii ilaahay yaanu gaadhinba xadaa aynu soo marnay xataa badad nawaajiduhu gaadhinbe tiibaa deeto markii uu ah rasuulka ilahi baa taadhi isaguna intii dariiqii buu maray caliba kabuu aamusnaa faqultu waxaan idhi buu idhi min ay ay shayin daxigta yaa rasuulalahi sheegeeba aada la fasushay rasuulka ilaahay de imanka halkan waxa fasalkeena ilaahay dee baryadiisan iyo dikrigiisan iyo ictiraafkan dulmi iyo umuurahaas mooyaan iyo tansihiisa mooye wax markaa keena dee may muuqan markaasaa yibu i waxaad la fasashay muxuu yahay qaala markaa rasuulka ilaahi ba wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina rabbaka layacjabu min cabdihi idaa qaala rabbi ikfir lii dunuubi yaclamu annahu laa yakfiru dunuuba axadun hayri wuxuu rasuulkii ilaahay yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina rabbaka rabbiga dee waa isaga rabbi buu uu yahay cid kastaba rabbigood buu yahay kiisa uu ku abuuree kulahaa ku maamulaya kugu tasarufayayba la yacjabu waa la yaabayaayo min cabdi addoonkiisa xaggii ama rag noqdo ama dumare idaa qaala hadduu yidhaaho rabbi ikfir lii dunuubi ilaahayow dembigayga dhaaf uu yidhaaho yaclamu xaal og yahay oo de bal maalan halkan dee waxa way rasuulka ilaahay baa markii hore hadalku inoo socday waa nusfadayda se ii taalla yaclamu annahu laa yakfiru dunuuba axadun hayri bal maalan daahirka wuxuu ahaan lahaa haddaan xadiidkii dee rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh kalaamkiisii ka wada dhigno yaclamu annahu markaas laa yakfiru dunuuba axadun hayruhu taasba laakiin laftigan bal sanaduu kuba soo arooray waa ilaahay uu la yaabayaa addoonkiisa haddii uu yidhaaho rabbi kfir dembi taas isagoo odhanaya ama ilaahay yaclamu wuxuu og yahay annahu laa yakfiru dunuuba axadun hayri wuxuu og yahay inaanu dee markuu san hadal ka yidhi awsan u yidhi annahu laa yakfiru dunuuba axadun inaanu dunuubta dhaafayn axad adigu aan aniga ahayn aanu dhaafahayn oo macnaa waxa weeye kolley xadiis kale ayaa waxaaba kuba yimi addoonku markuu saa yidhaahoo kale sa addoon dee intuu dembi ku dhacay yidhi ilaahayow waan dambaabay igaba dhaafo rabbi kaba dhaafo haddana ku noqdo kuba noqday marka xadiiskiibaa wuxuu kuba yimid sanadku saxiixa balkan kaba sii darajo sarreeyey addoonkaygu macnaa dee wuxuu doona ha sameeya macnuuna maaha dembigii oo loo fasaxaye kol hadduu dee markii uu dembi ka dhaca ka toobadkeeni iyadoy toobadu taasay dhab ka tahay oo uu garanayana aniga u mooyo cid kaleo dembi dhaaftay inaanu jirin deana towbadii waa u furan tahayoo waan kaba dhaafaya bal haddaba isagoo leh yaclamu waa og yahay oo annahu laa yakfir yaxfiru dunuuba axadun hayri e, inaanu dembiga dhaafahayn axad aan aniga ahayn fal haddii isagoo taa garanaya uu yidhi rabbi ikfirlii e, ilaahay subxaana watacaala cajabkiisa baa jira bal xadiiskii ole waa mid weeyaanoo adkaartii safarku kaba mid yahay oo deesan baa inoo jidaysan inagoo rasuulkii ilaahay ku dayanayna kana qaadanayna fadligan weyne uu kuba sugan yahay in marka aan wax fuulayno dikrigan aan la nimaadno oo ah bisinkaasi u horeynaya marka la sii korayo marka hagaag loo fadhiisana dee ducadan iyo dikrigan wada socda iyo ictiraafkan dembiga iyo waxyaalahaas buu ruuxu laba imanaya taasi waa sunnaha ayay noo tahay halkan ina rabbaka la yacjabu min cabdihi idaa qaala tani waxay ka mid tahay dee sifaadka ilaahay subxaana wa tacaalana waxa weeye rasuulkiisii dad dhan u yaqaanay uu kuba sifeeyey bay kaba mid tahay in ilaahayna subxaana wa tacaala sifaadkiisani waxay dee iyagu farac kaba yihiin yihiinun daatadiisan oo sugitaankan aan sugayna ilaahay daatadiisu waa isbaatu wujuuda isbaatu kayfiya maaha inagu kayfa u yeelayna ifaadkiisan kalena hadday tahay samci iyo basar iyo iraadi iyo cilmi iyo axaadiisa umuurihii nooguba yimee farax iyo cujbi iyo bal umuuraha kale iyaduna yad iyo wejiyo taasi waxay arrinku yahay isbaatu wujuud waa inuu sifo ilaahay leeyu isagu ku sifoobay ay tahay isagaa dee inoo cadeeyey isu sheegay rasuulkii ilaahay dad oo dhan ugu yaqaana kuba sifeeyey islaamkuna waxa wey dee taasaan qiraynaa aqoonsanaynaa laakiin amaa kayfiyadu say tahay iyada taas saynaan ilaahay subxaana watacaala sifaatkiisan kaleba aynaan u suuraynayna u kayfiyeynahayn asiga taa aan aqoonsanayn qiranayna tashbiih aan ugaba imanahayn markaan leenahay ilaahay waa samiic waa basiir oo kale ama aan leenahay dee ilaahay waxa weeyan waa muriid oo kale yafcalu limaa yuriid oo kale ama allahu calaa wallahu calaa kulli shayin qadiir aan leenahay aynaanay uga imanayn tashbiih ayaa markan cajab iyo dee farax oo kale iyo wejiyayad aan sheegaynana waan u sugaynaa laakiin kayfiyadeeda isaga og oo inagu taas ma garanayno markaas tashbiih kama imanayo haddii bal maalan dee lafdigan ku dhawaaqisa san loogu dhawaaqo tashbiihu ka laazimayana markaan idhaahno dee ilaahay waa samiico basiirna tashbiiha naftiisuba kaba imanayo bal markaa waxaan leedahay sifaadkii hadday dee sugnaadaan waayo waxaan sugnayn iyada rabbi subxaana watacaala halkan ama xadiidka uu daciif yahay iyada taa uma sugayne wixii dee bal maalan sugane ama ilaahay qur-aanka uu isagu isku sifeeyey ama rasuulkiisa ku sifeeyey dee waxaan qiraynaa ictiqaadinaynaa sife ilaahay leeya inay tahay laakiin kayfiyadeedaas kayfiyata aynaan daatadiisaba kayfiyadeeda u ogayn ayaynaan tadna kayfiyada sifadani tahay waxa tashbiih ka imanaya haddii laydhaha waa cajabka cajabi naas oo kale ama yadunka yadi naas ama wejunka wejihim ama samcunka samcihim laakiin marka dee isagii loo sugo kayfiyad masaa laguma daayo taasi ay dee saa salfukacay mari jireen dee amiruhaa kamaa jaaat oo kale intaas ina wax tashbiihoo kaba imanaya ma jiro bal markaa waxaan leenahay tan ku dhaafaynaa taas weeye waa sifo ilaahay leeyahy rasuulka ilaahay uu kuma sif dambeeyey cajab mana aha dee cajabkii dadka oo waxa weyaan laysa ka milihi shay baa ilaahay laakiin kayfiya maxay tahay waxba uma baahnaen idhaahno waxaa looga jeedaa raallinimo iyo umuuro kale iyo taase saasumaan kuba sugaynaa taas bay tahay koley dee waxaan filayaa de <laughs> waqti hore ay ahayd oo laga yaabaana mar insha allahu tacala inaan ku noqdo walow dee markaas hay waqtigii bukhaarigu uu socday ahayd suratuqaaf markaan maraynay oo ay qaatay saddex saacadood iyo bal dee dhowr jaanib in lagaba wada eego oo dee bal maalan ama ah, cidii ta'wiilisay iyo dee mowqifkeenu wuxuu ruuxii ta'wiilkii dee ninkan imaamkaa lagama qaadanayo laakiin taas qaradkiisu isaguna tansiihulbari buu haastaa uu uje suu yidhaaha dahabi oo kale oo bal kolay iyo waxyaalo fara badan aan markaas horna haddii ilaahay waqti la siiyo bal marka kitaabka dhammaada suurtagal inaan mar dee saddex saacaod maha qaatay aan ku yar laabano masalada si guud yar bandinteeda iyo taxqiijinteeda khaasatan nusuusta xadiidkana bal maqsuudkiisii waa tan oo waan garanay maxalu shaahidkuna uma daxika weeye rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee taasi waa wax inoogaba sugan inta badan arrinkiisu haba ahaado san casharkii kan ka horreeyay kusoo sharaxnan kusoo aragnay tabasum iyo ilkacadayn iyo inuu muusoodo uun ayaanu qosolkaysan kala badnaanin been xdثna محمد بن بشار قال xdثna محمد بن عبدالله الأنصاري قال xdثna بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن bni sacdin qaala anahu qaala qaala sacdun sacd baa wuxuu yidhi moxamed ibnu bashaar iyo moxamed ibnu cabdilaahi alansaari horaynu in badan usoo aragnay moxamed ibnu bashaar ha badnaado moxamed ibnu cabdilaahina waa inoo soo noqnoqday waana sheekhii bukhaari labadoodaba caadish dhammaan buu wada sheekh yahay moxamed ibnu cabdilaahi laakiin intooda badan sheekhuma ahaynoo waa siday kaga wariyaan siday tirminaya lakiin bukhaari waa soo gaadho waa kaba wariyaa horena waan usoo aragnay ama ibnu cawn waa imaam aada u jaliila marka la eego cilmi iyo camal gees marka la eegana dadkii ilaahay kuwada arsaaqu wada siiyey ahaa imaamkii jariilka ayubu sakhtiyaani buu qariinkiisa ahaa cilmi iyo camalba asxaabtii waaweynayde musiriinna weeye magaciisa waxaa la ydhahaa cabdulaahi ayaa la ydhahaa ibnu cawnna waa aabihii oo cabdulahi ibnu cawn ibnu ardabaan isaga naftiisa kunyadiisa abu cawn baa la ydhaha waa nin markaan eegna xaf muxadara taxdiidkiisa dabaqaadka ruwaadda markuu taxdiidinaya saadisu yidhaha dabaqada lixaad oo isaga istilaaxiisana kitaabkiisa taqriib kadib dabaqada lixaad waa qolooyin marka la eego taabiciinta kuwii ugu yaryaraa isku waqti ay ahaayeen oo la mucaasiroodo la da'a laakiin aanay sugnaanin inay axad saxaabada ka mida ay arkeen waase isagu kitaabkiisa uu ku tago walow lasoo naqliyo anas ibnu maalikoo wax kama warine daabad lagu hogaaminayo ama dee isagoo baqal iyo wax saaran oo garhka la hayo taas inuu arkay lasoo noqliyo taas dee aragtidaasu laakiin riwaaya ma jirto laakiin waa nin dee imaam ahaa qiimo badan kolay waxaweyaan nisbadiisu reer gusayna loo nisbeeye laakiin ma dhalano oo kama dhalan reerkoo waa mawle ahaan oo nin caraba ma ahayn ee wuxuu ahaa dadkii muslimiinta ahaa cilmiga badan nashriyey camalka badan lahaa bal waqtigiisiina dee dadkii uu qiimo badnaa khaasatan reer basre iyo cibaade iyo cilmi iyo camalba ayuu adigu markaas ahaada isagu ibnu cawn bal waa ninsaas haddaba ibnu cawn asalkiisu carab maase aan bal xadiidku waa saaso marka waa nin iqa camr bnu sacadna sacd bn abi waqaas baa dhalo waa nin taabiciyo iqa laakiin fahamka xadiidka waxaa inoogu sugan ninkan maxamed ibnu muxamed ibn aswad la yidhaaho anin quraysh ah kitaabkan tirmidee shamaailkaynu hayno unbuu kutubtan lixda ah ama ujeedada lixda xataa jaamiciisa kuma sugna sunantiisa kuma sugna tirmidi kutubta kale shanta ana ah, riwaayo kuma laha ee kitaabkan aan hayno unbuu riwaayo ku leeyahay marka la eegana walow laba nin ay wax ka wariyeen laakiin cid tawfiiqisay ma hayno oo waatay kaba cabiraan culimadu majhuululxaal macnaa ujeedadu jarxi laguma oga bacfi lagu sheegay ma jirto laakiin isagoon dad badani aanay wax ka warin xaaladiisa guud ee toosan mooyaane aan baatinkiisina aad aan loo hubsanoo cid aad u mumaarasaysay oo wax ka sheegtay aanay jirin ayaa waatay majhuulul xaal ka cabiraan ujeedadu cadaaladiisii baatinka ahayd ayaa lagama jaahideeye kolley kaasna ninkaa riwaayadiisa bal kolley mutaabacaad iyo waxyaala waa shawaahid haddii loo helo waxyaalaha xoogaysta ee bal kami karaba weeyaanoo bal xadiiska sanadkiisa kalaamka ninkan baa kuba sugan waa nin markaa saas un hadduu xadiidku sidaas uu ku yahay aan xadiidkiisa dee la tasiixinayn lana taxsiininayn laakiin bal xadiidkan waxa la macnaa oo saw kuba yimi xadiidka saxiixa ah muslim noogu sugan oon sheegi doona haddii aan la yidhaaho inta kale laakiin raggu waa raggii itiqaada ahaa waana raggii saxiixa dhammaantood inta kaleo dhammi wuxuu ihi camr ibnu sacd ibn abi waqaas oo dee isaguna ina sacaada kolley ilma sacadna way badnaayeen oo malaa rag iyo dumar ba dhowr iyo toban waa gaadhay laakiin xagga ruwaad gabadhu waa shan ninkani kaga midiyo ee waxaynu hore usoo aragnayna caasha bintu sacadna ama caaisha bintu sacadna horeynu usoo aragnay qaala wuxuu yihi caamir qaala sacdun sacd baa yidhi aabihii ah laqad ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay oo daxika qoslay yowma alkhandaqi maalintii godka khandaqna waan garanaynaa koley ibnu xajar haytamila wuxuu sheegtaa lafdigan khandaq inuu lafdi mucaraba yahayo wuxuu taa ku cileeyaa ha iyo daal iyo qaaf wada jira oo kelima keliya ku kulma luqada carbeed inaanay kuma jirin ujeedadu kha iyo daal iyo qaaf isku kelimo ah oo lafdigu lafdi carabi oo caadiya yahay inaanay jirin oo markaasu ka dhiga lafdigan inuu mucarab yahay wala aanu dee luqada uu bal maalan ka soo jeeda aanu sheegin bal waase ibnu xajar haytami sheegto maaha xaafid ibnu xajar haytami baan u jeedaa oo raggii kitaabka sharxe kala mid ahay xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajiduhu gowsastiisii ama gowsabeedyadiisi marka naajid kastaan horeba usoo sheegnay waxaa aad u badan kuwa ugu dambeeya laguma fasiro walow barhkood halkan anyaarta ay yidhaaheen micyo ay yidhaaheen kuwana kuwa ku xiga ee dabaxabta ay yidhaahaan ay yidhaaheenba qaala wuxuu yidhi qultu waxaa ihi kayfa dee inay wuu ka warramo rasuulkii ilaahay uu qoslay qoslay maalintoodna waa maalin cabsiyeed oo dagaalba maxaa qosalkaa keenay waa wax la isweydiiyo waxaan idhi siday taasi ku dhacday qosolkaas maxaa keenay qaala wuxuu idhi kaana rajulun kaana waxaa ahaa rajulun ama kaana wuxuu rajulu nin ayaa joogay meesha oo dee kuwa gaalada ka mid ah oo macahu maciisa tursun gaashaan yahay wa kaana sacdun sacadna wuxuu ahaa raamiyan nin aad u xugano oo xagga marka la eego leebabka iyo waxyaalaha fallaadhiyadu lamuu seegi jirine nin aad u ramyigaas ku xeeldheeroo buu ahaa dee waxaabala uu yahayba sagaaba dee saxiixay ku sugantay isagoo iskaba warramaya inuu yahay awalu man ramaa bisahmin fii sabiilah ninkii ugu horreeye sabiilkii ilaahay dee adigu leeb kuba gana inuu ahaa maalintii dee uxudna kolay ramigiisu aad iyo aad buu bato taasi waxay keentay rasuulka ilaaha aabbiyo hooyadii inuu isuu geeyo ku yidhaa irmi fidaaka abi wa ummi taas uu kuba yidhi waa maalintii uxudbay laakiin taasi ahayd wa kaana sacdun raamiyan macnaa waxa wey xaggaa ramyiga aad maahir ugu aayuu ahaa wa kaana haddaba wuxuu aha ninkani waa ninkan xagga kale ka soo jeeday yaquulu mid fala kada wakada saa iyo saasuu falayay bitursi gaashaankiisuu ku falayay yaquulu daalkani mahatii hadalka ahayd in badana luqada carbeed axaadiitana way kusoo noqnoqotaaye waxaa jirta in qowlka la idlaaqo iyadoo ficil loola jeedo oo qaala biyadihi qaala bira'sihi qaala birajlihi iyo waxyaalahaasi way yimaadaan axaadiitana way ku timaadaa luqada carbeedna way kusoo noqnoqotaa marka yaquulu kada wakada bitursi macnaa wuxuu ku falayey ku samaynayey gaashaankiisa saa iyo sidaa maxay ahayd waa tan lafdiga dambe inoo fasirayo yuqadii jabhatahu wejigiisu saa uu qarinayay markaasu kolba dee kolla waa hoos fowsta lafdiga riwaayo kale ku timinta axmedi iyo axmed baa xadiidkan la wadaagsaday oo musnadka sacad buu ku soo aroore kolba dee wejigiisuu gaashaankan kaga ilaalinaya waxyaalaha la soo markaasaa inta badan de isagu markaa wejigiisu ku duduwaya laakiin kokol hoos uga dhigaya isagoo eegaya ama wax dee lagu sooganaya ama yagii eegaya dadkii de ay kaba soo horjeedeen muslimiinta ahaa marka faritaankani waa wejigiisuu ku asturayay weeye tursigii oo yubadi jabatahu marka fanazaca lahu sacdun fanazaca wuu siibay oo lahu waa liajli hada rajuli sacdun sacad bisahn lafdiga daahirkiisu waxaa isagaa sacad waramayay ee idhaha fanazactu lahu sahman waxa ay tahayna waa irtifaas baabkii ama dee inankiisiiba hadalkiisii uu inoo soo naqliyey uun isagoo kaba waramaya inoo sheegaya laakiin musnadka imaam axmed baa lafdigu wuxuu kuba sugnaa isagoo uu sacad waramaye tanna waa irtifaas umaan odhanayna macnaa kinaanadiisii kinaanaduna waa baashan dee waxa weyaan ay leebabka ku guranayeen khariida ama gal ay leebabka ku guranayeen bay kinaano yidhaahaan ama gabooyihiisii ayuu la soo baxay oo kala soo baxay leeb saamina kale ficilka nazaca waa ficil iska mutacadiya uma baahnaanba in la raaciyo si uu u gudbee waa iska badu iska zaaiday noqono fanazaca lahu sahman haddii la idhahda waa caadiya fanazaca lahu sacdu bisahman markaasuu la sugay dee kollayna markuu qaansadiisii halkii iyo xadhiggii dabadii u saaray qaansada ayaa wuxuu sugayay bal intuu wejigiisa ka yar dhaadhicinayo waxa weeyaan tursigan falamaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisii sare u qaaduu tursigii ama gaashaankii hoosuga yar dhaadhiciyey ayuu ramaahu leebkii ku ganay falam yufdi lama seeginoo ama haadihi tan haadihi ishaaradu waa wejigii minhu xaggiisa waa jabhadii dee wejiga hadday tay haadaa baa la odhanaayo haadihi waa jabhadiisa inoo taalaba waa jabhadiisii oo minhu min arajuli ninkii xaggiisa ka ahaatay lamuu seegina ujeedadu la abjiyey markuu ku ganay waa intii yarayna uu hoos uga dhaadhiciyey u wejigiisa ayuu halkii wejigii kalaba helay munqalaba ninkii waa dhacay oo uu gadoomayba washaala birijli lugtiisiibuu sare u qaaday fadaxika nabiyu sal llahu caleh wasalam rasuulkii ilaahay baa qoslay dee waa nimankii gaalada halaysayay waa tashafii min alacdaa iyo ficilkan iyo si ula helayo waa umuurahan markaasa xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduhu gawsihiisa ay muuqdeen buu rasuulka ilaahay qoslay qoltu waxaa min ayin daxika waa min ayi shay daxika muxuu la qoslay oo rasuulka ilahay waxa ka qosliyey muxuu ah qaala wuxuu min ficli waa min ficli sacdin birajuli bal haddaan dee lafdiga caamirka waa dhigno su-aashi waa ninkii caamiri warinayay kama sii warinayaa su-aashan dambe yidhi oo waa ficilkii sacdu ninka siduu ku sameeyey ee uu lala helay tiba cajab geliso rasuulka ilaahay lama qoslay bal xadiidka waxaan leenahay wax kale oo cillo oynu ku cilaynaa ma jirte waa ninka aan khudbadii gaadhsi xusain xadiiskiisa aan ku taxsiinin laha ama lagu taxsiinin lahaa ee majhuurul ama masuurkaba ah haddii aan isku midkaba dhigno sida caadada xaafidoo kale ay siiyo bal xadiidkii kaleen sheegayay kolley waxbay ku kala duwan yihiin oo arrintu uxud bay ahayde khandaq may ahayn laakiin saxiixa muslim waxaa kuga sugan rasuulkii ilaahay salawaatullah iyadoo xadiid caamirun uu yahay weliba inankiisan inuu u jamciyu isu geeyey aabbihii iyo hooyadii taftiya ahaa nasac oo ku yidhi irmi fidaaka abi wa ummi markaasoo dee aabbaha iyo hooyaday waxaa dhib ee adiga ku helila iyaga ha heleen adiga ha lagugu furtee gab oo nimankan gaaladaa ku galleebka taas buu ku yidhi markaasaa waxa markii la weydiinay wuxuu yihi nin baa jiray gaalada ka midoo qad xaraqa almuslimiin waayo maalintan kolley waxa ugu weynee dhacay wuxuu ahaa dee meelmeeltan oo kale leebab laysku ganay taraamigaas mooyaane dagaal weyn oo muwaajaha ah oo dee dhacay may jirin maalintii khandaq allahuma dee markii camr bn cabdilwudiy ay godka kaba soo tallaabeen intii kooxdii lala socoto markii camri la dilayna intii kaleba ay yaaceen iyo waxoogaa taraami oo dee muslimiintana wax yaroo kooban baa ka dhintay gaaladna waxoogaa yaroo kooban ayuunbaabay hayd muddadii xisaabkaaba dheeraadee haddaba nin gaalada ka mid ahaayoo muslimiinta gubay baa jirday markaas baa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh malamaa ninkan ayaa ama isagoo dee sacad buu ku yidhi gan oo dee fida abiyaka wa ummi abi wa ummi markaasuu leeg weliba aan bir lahayn bir aan lahayn oo dee qoligii intii u un ah ayuu la soo baxay markii uu kii laba soo baxay ayuu ku ganayo wuxuu kala helay dhinacan markuu dhinacii kala helo uu ninkii dhacay oo uu lugta taagay oo cawradiisna muuqatay taas markaasaa rasuulkii ilaahayna qoslay bal saasa xadiidkaas bal waa xadiidka marka la eega khandaq iyo uxud ay kalaba yihiin oo dee kaasna aan raajax yeeli karno laakiin ficilkan ku dhow ayaa inoogu sugan baan leeyahay saxiixa maxalu shaahidkuna waa qosolkan rasuulka ilaahi qoslay salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal waxba imaka dib uguma laablaamayno axaadiistii aan soo maray tan odhanayna waxa weeye rasuulka ilaahay waxa u badnaa isaga tabasum iyo inuu muusoodo waxaa dhacaysa inuu kolkol iyadoo asxaabtiisu arrin dee dhacday waxyaala ay la qos basriya basal caadiya oo isagu aanu ka siyaadinahayn inuu ilkaha unu cadeeyo ama muusado sidaa saxiixa muslim hore kaba soo naqliyey eh, laakiin inuu qoslay weliba qoslu kuba xeeldeeraanayo muwaadin kala duwan ee eh, umuuro kala duwanna way keentay kol umuur aakhira ayaabay in badan isagaba badnayn si axaadiis hore aynu soo maray umuurahan kalena way jireene eh, taasna bal waxa weeyaan way deedna kaba sugantay rasuulka ilaahay marka xadiiskii ku yimid ee qosalka habadsanina qalbiguu dilayaayo waa wixii la badsaday ee la daa'ime ruuxa caado u noqdo kaasi waa kaa dee karaahada noqonaya ama wax laga roon yahay laakiin dee wixii kolkol wax keenay dee lama yimaada marama dhacaya ama dee taasde wax dee basiyo ku sugan ma jirta wax jaa-isan bab fi sifati misaaxi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay kaftankiisii bal sifadii iyo dee uu ahaaba wixii kuma soo arooray ayuu baabkiisii yahay oo dee rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh horta dee axsanu ayuu ahaa khuluqan dabeeco ahaan dad oo dhanka ugu waxaweyaan waxaweyaan ugu dabeeco fiican marana waynuu soo maray inuu daa'im albishri ahaa imbisaadkiisi iyo furfurankiisi iyo taasi ay badnaayinba rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi marka bal matalan walow aan axaadiis jamcin doonno mar dambe maka aan ahayn dee intaan casharka kuba jirno waxyaalo kalena soo qaadi doono waa kaftami jiray siay noo soo socotona xaq mooyaane wax kale ma odhan jirin rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh axaadiisti way nooga iman marka kollay kaftankiisaasna dee mid haalibana ma ahayn waayo waayo xaq mooye wax kale maba odhanayn arrin kalena way jirto rasuulka ilaahay saynu soo maray man ra'aahu badiihatan haada ilaahay haybo iyo jalaal iyo taas buu saaray bal maalan oo ruuxa isha kuba dhuftee taasoo kale ayaaba kaba haybaysanayay inbisaadkani wuxuu keenaya dadkii saxaabadiisii ahaa ee inay u soo dhowaadaan ay furfurtaan oo markaa uu laba kaftamoo kale haddii kale oo dee arrinkaa aan sheegnayna ilaahay subxaana watacaala uu huwiyey oo xadiid baynu soo maray haweenay inoogaba warramaysay rasuulka ilaahay kayfiye juluuskiisii kaba mid ahaa oo aragtida ay aragtay rasuulka ilaahay la gariirtoo laba kurbatay oo rasuulku ku yidhi waxa weyaan calayka sakiinaya bal maalan taasuu kuba yidhi waxaa kaloo xadiis inoo soo arooray iyadna inooguba yimi inuu nin rasuulkii ilaahay saasoo kale u arkay uu naxay oo uu kurbadayo rasuulku uu ku yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh waan iska deganow fa inamaa ana bnu imra'atin waxa weyaan min ahli taakulu qadiida bimaka oo kale haweenay maka in hilibkaa la engejiye cadceedaba lagu engejiye ku cin jirto saa dadkaasoo kalea ayuunbaa inankeedii ahay wax kale maahie waxba dee taas naftaada baldejiya oo kale bal markaa waxaan leenahay waxay qayb kaba ahayd oo maarkan tacriifkoodii imbisaadkoodii iyo iyaga haybadaas ayay ka fudaydinayso waxay markaas uba sahlaysay dee mucaasharadii rasuulkii ay laba mucaasharoonayeen kaftankiisan aan arki doonno haddii aan la yidhaaho oo weliba qayb iyo ruman kaba arki doonno dee qayb ay naga maqan yihiin xadaana maxmuud bnu kaylaan qaala xadaana abu usaamata can shariikin can اlaxwali can anas bni maliki qaala anahu qaala xadiidka sanadkiisa markan eego maxamed ibnu khaylaan iyo abu usaama horeynuu soo aragnay maxamed ibnu khaylaanna waa ragga kitaabkan kusoo badbadan si uu kitaabkiisa sunantaba oo aad ugu badan yahay abu usaamana horaan usoo sheegay oo dee kolley waxaa filayaa sida loo qabtaan masalana magacyada hore in loo qabtee waa nin markaa atbaacu taabiciintii kamida ah, culimmadii waqtigiisiina kamida ah xamaad ibnu usaama la yidhaaho kolley rijaasha muslim iyo keyrkoodba xamaad ibnu usaama la yidhaah dee kunyadiisana waa tan abu usaama shariikan aan soo marrayna walow laba shariik soo marray waa shariigii aan nidhi qaadi buu ahaa waana nin siqaaru taabiciin kaba mid ah oo waxa weya shariikulqaadi buu aada uguba shuuroobo reer dhaqa ahaa waa caalim ahaa caabid ahaa saaribna ku ahaa xagga axkaamtiisa iyo taas iyo bal matalan taas laakiin ay yidhaahaan markii uu tawaliyey qaadinimadan iyo ayaa xifdigiisu intii hore ka yar hoos uga dhacay oo xifdigii axaadiistii uu xifdisnaaye aada u badminayay ayaa kolkol waxyaale ay kuba yimid yimaadeen marka waa maqaal ayuu noqon isaga kuma suganin sanadka ku sugnaanaya haddii shari ku sugayin aan mutaabaca kala jirin axwalkanna waan filayaa hore inuu soo maray laakiin sanabidaan u soo arage waa nin caasim la yidhaahay oo asxaabtii anad ka mida ah, caasim ibnu sulaymaan wuxuu ku shuuroobay alaxwal dee ninkuna wuxuu kuma shuuroobay haddii lagu sheego iyadoo tanqis loogama jeedin dhib ma laho dee waa laqabkiisii uun axwalnimadu inta badan waxay ku timaadaa waa ceeb adugu ama dee waxyaalaha indhaha oo kale kamida ah ruuxa markaan indhihiisu caadi ahay ay yar kala jeedaan oo kale taas bay axwarta yidhaahaan ee waa casim oo nin dee tiqaadka ruwaadka oo mid ah, asxaabtii anasna aha casimna wuu inoogu aynu ku soo aragnay imakana alaa xoolun baan kuba hayna laakiin xadiidkan waxa weeye shariika waxaa la wadaagsaday shucba imaamkii weynaaye shucba laba wadaagsaday tirmidina waa saxiix qariibu kaba cabira albaanina xadiiska abi daauud iyo tirmidiba way wariyeen labada ticin tacliiqiisa uu ku leeyay labadaba uu ku saxiix yeelaayo bal markaa xadiiku duruq uu leeyahy daraaddeed oo kale iyo iyadoo cidi ay kuba raacday ayuu xadiidkaas saxiixa inooga yahay can anas bni malikin qaala in nabiya sal llahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa dal udunayni waa laba dhagoodlow dee ruux kasta laba dhigood waa leeya waa hadal xaqa oo dee kii laba dhigood lahaayo balmasala dee ruux kastaaba waa leeya culimada qaar baa yidhaa walaa wuxuu gaba jeedaa un wuxaa boorridu ku boorinayo calaa xusni listimaac inay dhagu waa xaasadii samciga laakiin dee raawiga xadiidka inoo fasiraya inay kaftan ahayd rasuulka ilaahina xaq mooye wax kale ma odhanahayn waa hadal marka wuxuu yidhi yaadan udunayni kii labada dhagood lahaayo ama laba dhagoodlow ayuu ku yidhi qaala maxmuudun maxmuud baa wuxuu yidhi maxmuud ibnu qaylaan waa ninkii sanadka inoogu sugnaa shakiisibuu ka soo noqonaya markaa qaala abuu usaamata abuu usaama ayaa wuxuu yidhi yacni yumaasixu macnaha yaadan udunayn markaan rasuulkii ilaahay lahaa waa la kaftamayay oo dee rasuulkii ilaahay waa khuluqiisii fiicnaa mucaasharadii imbisaadkii asxaabtiisa kuwooda yaryar iyo kuwooda waaweynba bal matalan sidaad arki doona xataa rag iyo dumarba kolkol iyadoo xaq mooye wax kale aanu odhanayn haddana sidee bal matalan taasi in waxa weeye imbisaadka iyo mucaasharadaa fiican iyo inay furmaan oonan ka heli dhibaysanay u dhacdo ay markaa muraadkoodii ka gaari karaan wax weydiin karaan uu laba kafsamayay ayay ahayd baan hanaad ibnu sari oo isna sheekhyadagu aad u badsaday kaba mida tirmidi khaasatan sunanta iminkana aan marar badan soo aragno imaamaha iyo wakiic ibnu ljaraax oo isna imaamiyo shucbo intaba hore aan usoo aragnay abitayax u malayn maayo hore inaynuu soo aragnay waa nin kunyadiisanba aad ugu shuuroobay oo isaga waxa weeye kunyadiisan buu ku shuroobay laakiin magaciisa yaziid ibnu xumayd baa la idhaahay laakiin waxaa aada loogu yaqaanaa kunyadiisan waana nin taabiciya oo dee anas ibnu maalik baa asxaabtiisii kaba mid ahaa tiqada ah sanadku waa raggii dee tiqaadka ahaa waa raggii saxiixa dhammaan ragga inooguma sugan waana xadiidee bukhaari iyo imayoano kaleba ay wariyeen oo dee kitaabka bukhaari ba inooguma sugan qaala wuxuu ihi anas ibnu maalik kaana nabiyu sal llahu alayh wasalam la yukhaaliduna xataa yaquula liahin lii sagayrin ya abaa cumayrin maa facala mughayrun wuxuu hi in kaana inhu shaniye intu waata yidhaahdan almukhafafa min ahaqiila macnaa asalku inna ayuu ahaa waa la takfiifiyey damiirkeedma lishani buu noqonayaa waxaa kaloo dee meelahan dhici karta in iyaduna naafiye aho bimacnaa ma ah laakiin waxa kala farqiya laabta halka la yuqaaliduna inoogu sugan ta mukhafafada ayay gashaa dee jumladeeda ee ta naafiyada ama gasho laamta faariqada naafiyada iyo mukhafafada ayay lagu kala saaraa ama ay kala farqisaa marka maxaan ku laqbaynaya cinhu shaniye kaana wuxuu ahaa annabiyu sala allahu calay wasalam rasuulku la haddaan nahay qoyskan waa umu sulaym iyo dee qoyskeedaas waa abudalxa iyo qoyskiisa la midna dheeha oo ujeedadu waa noo iman jiray na ziyaaran jiray taasna waxay keenaysay gurigoodna waa kusoo noqnoqon jiray iyagii yar iyo weynba inuu la mucaasharoodo la hadlo la kaftamo wax bal matalan taas la waa na dheehi jiray la yucaashirunaa wey waa nala mucaasharoon jiray waa anas iyo qoyskiisa xataa yaquula ilaa uu kuba yidhaaho liakhin walaalii aniga ii sugnaaday oo saqiirin yar waa walaal ay xagga hooye ka walaala ahaayeenay dhashay hooyadii umu sulaym laakiin abu ay u dhashay koleyna riwaayaadka saxiixa bukhaariya kuma sugan ayma kale kuma sugna intaa wax dhaafsan laakiin imaam axmed riwaaye uu leeyahay ayaa waxaa kuma sugan inuu yahay kii ilmihii de yari uu ku dhintay oo uu yahay qisadii mutashayirka ahayde sabirka badanee umu sulaym tilmaamayse iyadoo cidankeedii uu dhintay oo naftii ay kaba baxday oo aqalkiina meydki yaalay mara ku daday odaygeedii markuu yimi abuu dalxa ee uu yidhi inankii ka warrama ay tii huwa askanumaa kaan imankunbaabu ugu xasiloon yahay ugu degan yahay ee uu iska casheeyey waa soomanaa iyadii la kulmay markay aragtay inuu xaajadiisii dhammaystay hadday tahay cunto iyo hadday iyada tahay welibana iyadna waysa sii diyaarisayba oo dee odaygeedii isu sii diyaarisay ay tidhi markaas ilmaha aasa kaas wey weeye oo waxa weeyaan maymaha yar waayo muslimka imaam axmed way taasi riwaayo uu leeyahay nooguma sugan tahay walo inta badan riwaayaadka ani kuma soo aroorin xataa yaquula liakhin lii sagiirin markaa waaba yaraa fadiib baabu ahaa ee laakiin waa nooc mudaabacamadiisii kaba mid ah muxuu ku odhanayay yaa abaa cumayrin abaa cumayrow maa facala muxuu sameeyey annuqayru nuqayrki waa shimbir yaroo malaa shimbiraha yaryarun kaba mida oo uu aqalka ku haystay oo dee bal matalan taa waana ilmo yaroo malaa markaasuu raadiqaad iskaba ahaa intaas oo ku yarsa inoogu soo socoto ciyaar maha tacdiibeed iyo taase waa talaha inshiqaalka iyo inuu markaas meelaha ka daawado malaa yar haysaysto ayuu ya abaa cumayrin maa facala nuqayru nuqayr muxuu sameeyey bal xadiidka in yar baan qiso jirta tilmaami fawaa'idiisana waxaynu bal eegi doonaa hadal baa inoola socdo tirmidi odhan doono wixii aan yar kordhin karnana waan kordhinaynaa insha allahu tacaala waxa adigu arrintu ahaydun ilmahan yaree umu sulaym ay dhashay anasna ay xaggooya ka waraaraaheen ina abu dalxana u ahaa ama abadaxab ayaa wuxuu uu yaraa si aan sheegayno oo dee bukhaari baaba halkan waxa ku sugnay axsibuhu fatiiman waxaa markaa mid daadka laga daayo adigu dee waa kolli kaa waxaan yar kuwa mashquulayay hadduu intaa ka yar roonaana waa yaraawn ayaa nuqayrku dee waxa weya waxay idhaahaan waa adigu nooca saafirta kaba mida un ma xadidi karo riwaayadka qaarkood baa waxay yimi ama dee kutubta luqada barhkooda afkiisan hore ama minqayrkiisu waa casiyaas waa nooca saafirta kaba mida un waa shimbiraha yaryar nooc kaba mid ah taas buu haysan jiray markii dambe ayaa cusqurkii yaraa ayaa dhintay rasuulkii ilaahay baa gurigoodii yimi salawaatullaahi wasalaamu calayh isagoo ilmihii yaraaye markii hore xarakada badnaa nashaadka badnaa oon dhaqdhaqaaq ahayno dee bal markaa ayuu arkay markaasuu umu sulaym buu weydiiyey maxaa helay oo markaa uu leeyahay dee khaatira nafsi oon dee nashaad lahayn si ahaan jirayo markaasay tiri dee waxaan qayrkiisii ayaa dhintay oo markaasuu rasuulkii ilaahay markaas uu u yimaado odhanayay yaa abaa cumayrin maa facala nuqayr abaa cumayrow muqayr ka warran muxuu muqayrka sameeyey ayuu odhanayay bal xadiidka fawadiisa qaar ayaan sheegi doonaa sheekhaana inoo sheegi doonaa xadiidku laakiin sidaan soo sheegayna waa xadiidka saxiixa bukhaariya inoogu sugan bukhaarina laba meeloodoo waxoogaa adigu dee kollay markaa waxoogaa axaadiisa u yar dhaxaysa ayuu kuwii laba baabba u kala dhigtaa baabka hore ayaa waxaa cibaaradiisu ahaydba la socotay kaana rasuululahi sal allahu aleh wasalam axsana annaasi khuluqan dad oo dhan isagaa ugu dabeeco fiicnaa markaasaa wuxuu sheegay dee in kaana nabiyu la yukhaaliduna oo tanu ka horeysay jumlada ta ka horeysay laakiin meel san bay ahayd bo kama hore labadiisa meelood ee xadiiska kuwa wariyo kitaabuladab in waxa weeye oo ah dee waa khuluqii sii fiicnaabay tani ahaydba misaaxi waa ku sugan yahay aan eegno waxaa tirmidi hadalkiisa qaala abu ciisa abu ciisa wuxuu yidhi washuqu hada alxadiisi waa sheekhii kitaabkan lahaa tirmidi washuqu hada alxadiisi xadiiskan fiqigiisu waxa weeye an nabiya sal llahu ala wasalam kaana yumaazix horta mid weeyaanoo waa baabku si inoogu baabaysnaayo oo rasuulka ilaahay waa kaftami jiray bal kaftankiisaasi dee kolkol buude dadkaa kuwaa yaryar anas walow markaa ruux caaqilo wax fahmaya ayaadal udunayn buu idhi laakiin wax weynoo imanka dee markaas mabu ahayn inankaniye haddana waa kan rasuulka ilaahay hadaladan kuma yidhi oo taas waa mid weeye oo faqaala lahu wuxuu ku yidhi ya abaa cumayrin taas iyadu waa mid mee wuxuu yidhi in kaana yumaazix waa mid wa fiihi waxa ku suganoo xadiidka inoogu sugan annahu rasuulkii ilaahay kana aniga kitaabkayga aqlaadiise kaana ulaaman annahu kaana ulaaman baa i dhacdee laakiin waa kana wuxuu kunyo u yeelay oo dee hulaamin ilmo yar isagu mid wax dhalay ahayn dayne aba cumar haddaan laftiga egna waa cumayr aabihii bay noqonaysaa sow maaha isagina waa ilmahan yarba rasuulkii ilaahay waa ka u kunyo ahaan malaa dee inuu kunsaas iyo kunyadiisaaba ahayd taase laakiin rasuulka ilaahayna waa ku hadlay ilmo yar oo dee aan isagu aabba noqon oon wax dhalin bal maalan taas buu kunyo u yeelay bukhaari baa baab u baabaysnaa baab u baabaysnaa baabu takniyati iyo wrajul ladii lam yulad lahu taasoo labadan isbaaldhiga waa ilmo yar oo kunya loo yeelo iyo nin roonba laakiin aan caruur lahayn oon weli wax loo dhalin bal kunyadeed waana meel aan isku yartaagi taagi doono insha allahu tacaala bal taas oo iyadana way inoogu sugan tahay bacna fawaaida xadiidka kaamid tahay baldaba xadiidkan horta imaam ibn lqaas la yidhaaho axmed ibn abi axmed abari ibnulqaas buu ku shuroobay waa raggii hore mutaqadimiintii ee musanifiinta ahaa shaaficiyana aimadoodii ahayd asxaab alwujuuhba ayaa wuxuu soo naqliyaa isagoo dee jus gaara xadiidkan u khaas yeelay inay dadka qaarkood iyagoo culimada xadiidka dacni ayay dhahaan kolkolbay waxaan faa'iidaba lahayn soo naqliyaano markaasay xadiidkan soo dhigteen ay misaalo soo qaateen oo dee wax faa'iido oo inoogu suganba ma jirto haddana ujeedadu dee wax aan faa'iida lahayn bay awqaada qaarkeed soo naqlinayaan muxadisiinta markaasaa wuxuu sheegaa dee inay leeyihiin xadiidkan ay saa ilaaheen ayaa wuxuu ka soo saaraa ilaa lixdan faa'iido maray lixdan faa-iido ayuu ka soo saara waa jus juskiisa ma arag laakiin xaafid xajar ayaa juska soo talkhiisiya oo intii uu yidhi oo dhan buu soo talkhiisiyaa farsafaad mashan safaafatuulbaariya weeyo urursanba markaas welibana haddana wixii kayrkii yidhiiyo fawaa-idii kale isago kuma darayo intaa dhaafsan ayuu xadiidka culimmadu ay kaba soo saarsaarayeenoo midharhkan ay kaga mid yihiin dee watan oo kale tirmidi iyo abuzurco oo kale oo isaguna dee waxoogaa iyo khabaabi iyo malaa dee marka laiswadagayeega tobankaba badnayn ee sheekhaasa gaarsiiyey xaakim xadranadan ziyaado iyo daayimo kale iyo kayrkiiba ay soo saareen bukuma dara inagu bal mirarka uu tirmidiy inoo sheegay baan ku joogsanaynaye balta inoogu horeys taa hore waa rasuulka ilaahay madaxigiisii taasi iyada waa wax inoo sugan baabkay u baabaysan tahay kollay bal umuuraha ay keenayso oo xagga imbisaadkaas iyo mucaasharadii iyo dadkii oo rasuulkii ilaahay dee u sahlanaato inay la mucaasharoodaan ay la hadlaan kol laba kaftamayo u furfurtaan oo haybada badan ee uu leeyaho ilaahay siiyey bal aanay maanic iyaga dee ay kuu noqon mucaasharadiisii ka hor joogsataa ama deetaas ayaaba dee fawaaidii kaba mida ama ay lahayd mumaasaxadiisaniye waxna way inoo dambeeyaan haddii aladha kana waan haynaa arrinta uu leeyahay xagga kunyada bal iyadaa dee ilmo yar kunyadii horta muyad baan leenahay carab caadadeeday ahayd xataa qabla alislaamba kunyo inay la baxaan kunyo way la bixi jireenoo wax maaha uu islaamku laba yimi bal kunyada way la bixi jireen inta badanna ruuxa ay sharfayaan ay weynaynayaan ee magaciisa ugumama yeedhi jirin ee kunyadiisaay ugu yeedhi jireen kolkolna iyagu xataa qablalislaam waxay odhan jireenba ciyaalkayadu yaryar iyagoo kunyo ee inta aan naanays iyo laqab xumi aanu kuba dhegin kunyadu hadhow dee hadduu kunyo yeesho tan dadku kunyadaa ugu yeedhay waxa dhici karta inaan laqab waxa weeyaan oo awlaad hawadiina ama baadiru abnaakum waxa weyaan bilkuna ama bilkuna cala lalqaab oo waxaad caruurtiina ugala degdegtaan laqab iyo naanay subaxa kuyo uga yeeshaan bay odhan jireenoo horta taasi waa mid rasuulka ilaahay markaan eegno xaggiisa salawaatullaahi wasalaamu calayh waa kanoo ilmahan yar waray dhici karta inuu wixii magaciisuba kanu ahaa waayo magaciisoo gaaraalaynoo soo naqnin barhkooda waxyaalahaba sheegeen inuu kan ahaa oo dee waan kuba garanaa dadkii ruwaada kuwa magacooda iyo kunyadooda ay isku mid yihiin oo magac kaleba loo bixin sida innagaba dadka qaarkood abubakrin in loo bixiyo waa ilmo yar abubakrin baa loo bixinaya inagu magac ahaan baa loogu bixinaya kunya ahaan maaha oo dee taasna dee iyadna way jirtayba walow taasi ay jirto haddana bal ruux aan ilma dhalin oon weli caruur dhalin kunyo in loo yeelaa taasi horta shay jaa weeye jaa-is baan leeyahay dee belihiiyo imanka waa sunna unoo dadku inay kuyo la wada baxaan oo kale arrimahan ibaaxa jawaas bay tilmaamayaan waxaana jirtay culimmada qaarka ama dadkii hore badhkood oo yar diidi jiray ruux haddaanu ama wax dhalin in kunlaya loo bixiyo cumar ibn khadaab baaba waxa laynooga soo naqliyey inuu suhayb uu ku yidhi maalaka tukanna abaa yaxya walaysa laka walad waaba ku inkirayay adigoon awlaad ba lahayn oon carruuri kuu sugnaanin maxaa lagugu bixiyey abaa yaxya isugu dee ugu kunyoonaysaa taas bulo wuxuu ugu jawaabay kanaani rasuululahi sal lahu ala waslam rasuulka ilaahi baa kunyadan iba yeelay oo kale taasoo kale de waani jireen de cabdulahi bni mascuud sian saxiixa inoogu sugnaatay rasuulka ilahi abu cabdiraxmaan inuu u kunyooday isagoon weli marka dambe haba lahaado walad magacaase aan dhalin taas loogu kunyoodo bal marka waxaan leenahay saa uu bukhaarina uba baabaystay ruux aan weli guursanba ama aan wax dhalin bal maalan taas in kunyo loo bixiyo alqamas ibnu baabu shibrin baa la oran jiro dee awlaadna maba mala cadin baabu ah in taas loo yidhaho taasi wax bacsi hoos ku sugani ma jirto shay jaa weeye rasuulka ilaahina salawaatullaahi wasalaamu caleyh dee bal umuurahaan soo sheegayaana isagaabay kala sugnaatay inuu cid uguba kunyooday geed kalena in waxa weeye in waxa weeye waana tan oo isagii uu kuba hadlay maloo dee culimmada bacdigooda ay yidhaahaan kunyadu kollay inta badan ruux la sharfa iyo taas bay dee ay u isticmaali jireen oo kale oo ruuxii haddii dee magaciisii kale lagu yaqaano kunyadii ha loogu yeedhoo kale laakiin isagu markuus sheegayoo kale kol hadday nooc tacdiim iyo nooc tashriif ahayd haddii aan tacriif meesha aanu jirin oo dee waxaa lagu garanayaaba kunyada ay tahay laakiin sida kale aan lagu garanayno tacriif aanu ugu baahan isagu markuus sheegaya daynu kunyadii iskuba sheega ma habboona ay yidhaahaan oo dee waa noociyo taskiyeyd ama taas ay yidhaahaan laakiin haddii dee tacriifun ay noqoto si kaleba laguma garanayo waa saxba waa caadiya bal haddaba bal maalan umuuro halkan intaa inoogu sugan waa taasa waxaan leenahay kii yaraa iyo ruuxii weynaayeen weli awlaad dhalin iyo takniyadoodu wax basiga ku sugan mafsida waana shayjaaisa umuuraha ama arintaa cabdullahi ibn mascuud eedna soo naqliyana de sanadkeedu waaba saxiixba haddii dadka saas cumar oo kale iyo qoloyinka yar dambeeyo yar inkiri jiray ay jireenna kolley dee waxay noqonaysaa uun iyagu waa xagga ijtihaadkoodii iyo ama arintan uun iyaga agtooda markaa aan kuba sugnayn ma aanay ogeyn waa wax jaaisa taasi wa fii xadiidka waxaa inoogu sugan annahu laa ba'sa inaanu ba'si kuba sugnayn an yucdaa in la siiyo asabiyu ilmihii yaraa addayra waa waxyaalaha dee markaa shimbiri iyo wixii lamidka ah waxaa duulayay liyalcaba bihi si uguba ciyaaro adugu kollaytan culimmada qaarkoodna lacibkani hadduu tacdiib keenayo waxaabay itifaaq way usoo naqliyeen inay xaaraam tahay arrintu hadday tahay uun iyadoo idcaamkiisii iyo wixii la dhowray iyo waraabintiisii ama qafasa uguma jiro lama ilaalinayo taas nooc tacdiibna aanu jirin haddii bal haysasho iyo taleh iyo inshiqaalkaas isagii wixii dee ay tahay ama waxaan tacdiib ugu sugnayn waa sax laakiin haddii tacdiib uguma sugan yahay dee kolley taas waxay noqonaysaa wax loo diidayo oo idlaaqan ma yeelanayso wainamaa qaala lahu nabiyu sal lahu ala slam waa tan tiibuu u daliishanayaa yaa abaa cumayri maa facala nuqayr wuxuu u yidhi baa rasuulki ilaahay liannahu kaana lahu nuqayrun waxa u sugnaa shimbirkan nuqayrka lagu magacaabayo yarcaw bihu ku ciyaaro laakiin waxaan la makansiiyey oo waxaan tacdiibi ugu sugnayn isaguna ilmo yaroo saa u weynba ma ahayn waxaa suurtagalana dee adigu adigu waa waxa dee ehelkiisuna ay kagaba warhayeen ee wax tacdiib uu ugu sugan yahay kolay may makansiiyeen famaata markaa waxaa dhintay nuqayrkii faxazina alqulaami ilmihii yaraaba ayaa murugooday calayhi isagiibuu u murugoodo markaasa famaazaxahu nabiyu sal allahu cala wasalam faqaala yaa abaa cumayrin maa facala nubayr bal adigu fawaaidii xadiidkay kaa tahay masale kalea jirto oo kollay iyadu masale ahaan oo culimmadu xadiidkan usoo naqliyaanoo madiine weeye madiinana waa xaram oo dee labadii xaram midkood weeye in kollayna waxa ay tahay wixii dhirteeda ah iyo wixii saydkeediihi iyaguna walow aan jazaha ka yimaada xaramka maka iyo magdhowgan iyo waxaa ka yimaada aanu lahayn laakiin haddana xurmadii bay leeyihiin ee madiine dhexdeedana weeye bacdigood baa bal markaa kaba dhigay in dee xaramnimadaasi mansuuq tahay ama intaan rasuulka ilaahay xaram kaba dhigan ay ahayde eh, laakiin waxa ay adigu tan barhkood ku tawjiihiyaanuun ee meesha xadiiska kuma sugna meesha laga soo qabtay inay madiine iyointan xuduudeedii ahayd in meel kale laga soo qabtaa suurtagala magaaladiina la soo geliyey saydkii iyada markaa intii xuduuda xarabka waa xuduud macruufe inaanu kaba baxsanaatasna waaba suurtagalo bal maalan waxa weeye taasay tahay oo balaaduwa xadiidka koley labada jaaniba waxaa filaya daliil adagoo ugu sugan ma jirto kol haddii ixtimaal jirana ee adilada kalunbaa la eegi oo masalada loo daliishanaya halkan waxyaalaha looma daliishanayo bal waan igaa idiin tilmaamin meelo kaleo fawaaid intaa ka badan oo waa sina culimadu aad bay u badiyaan inaga casharka inoo soconaya si cashar ku soco intaa kuba dhaafaya xadaana cabaas ibn muxamed ini duuriyo qaala anba'ana caliy bn lxasan ibni shatiiqin qaala anba'ana cabdullahi bn lmubaraki can usamata bni zaydin can saciidin almaqburiyi can abi hurayrata qaala anahu qaal wuxuu idhi abu hurayra qaaluu yaa rasuul bal xadiidka intaanan gaadhin sanadkii koley haatan cashirkii yaroo waan sii wadi doonaa wax badan kuma sii joogjoogsan doono waxa igu cusub umaan filaya cali ibnu xasan ibnu shaqiiq dee ma xusuusinaan hore u soo maray oo nin iqa a weeyaan oo iqaatu ruwaad kaba mid ah imaamkan uu wax ka warinaya cabdullahi ibnu mubaarakna isku beled ay ahaayeen isaguna bal waxa weeyaan koley dadkii atbaacu taabiciintii weliba kuwii la kulmay wey isagu taabici maaha taabicu taabicina maaha dadkii la kulmay khaasatan kuwoodii waaweynaa kaba mid ah taasba weeye ninkan ama usamat bnu zayd iyo saciid ibnu quriya raggan horaan soo aragnay usamat bnu zaydnaba haddii saxaabigii maahay wana atbaacu taabiciintii kamida ah usamat bnu zayd laysi la yidhaah hore habeen dhaweyd baan soo arkayna qaalo waxay yidhaaheen yaa rasuulallahi rasuulka ilah abu hurayra leh rasuulka ilaahayow innaka adigu tudaacibunaa waad nala kaftamaysaa oo waad nala kaftantaa ee malaa gees rasuulka ilaahay maqaamkiisa sare iyo maqsadkiisanba barhkood jiraaheenba ee malaha in ruuxu markaa dee martabadaa jooga ama kollay inaanay dee kaftanka caynkan iyo u munaasibba ahayn oo rasuulka ilah wadna laba kaftanta marka qaala rasuulka ilaahi wuxuu ihi salawaatuullahi wasalaamu calayh inii anigu haawan midla kaftamaya laakiin laa aquulu ma odhanayo ilaa xaqan oo xaqa u mooye balyaadan udunayni baan soo aragnay marka halkan ayaa yo abaa cumayrin maa facala nuqayr iyo taasna wax xaqa u mooye rasuulka ilahi wax kale ma odhanayn waxyaalihii ay culimmadu halkaa kala qaateen iyo abaa cumayr maa facala nubayr waa ogyahay rasuulka ilaahi inuu dhintay daa'irkii waa loo sheegay ilmihii yaraa waa weydiinaya ee jawaabta kamama filayo jawaab heerkaasa ugu jawaabi karayay may jirin waxay yidhaahaan culimmadu waxaa kaloo xadiidkaa kuma sugan bal haddaad intii hore xadiidkaa kagaba noqdo ruuxu wuxuu og yahay oo isaguba caalim ku yahay inuu ruuxii debal weydiiye marka aanu uga jeedin icjaaz ruuxan cajigeli oo tacaluta aanu ugalama jeedin wuxuu isagu maca macrifo iyo aqoon uba leeyahay haddii dee uu weydiiyo oo kale bal maalan taasna inaan basi kuma sugnayn waa marka aan waxa weeye arrintu aanay ahayn dee imanka tacjiid iyo tacanut iyo ruuxu ha iyo aad ku husatid iyo waxyaalaha caynkaasa aanay ujeeddadu ahayn haddaba rasuulka ilaahay waxyaalaha inoo dameeyan saase xaq mooye wax kale maba odhan jirin markaa in iyada dee kaftanku marka aanu wax la daa'imay ahayn la laasimo laga caado dhigto waqtiga badankiisii lagu goynayo aanu ahayn ama dee waqtiga badankiisiiba taas ruuxu kuma shuguloomayo been iyo waxaan toosnayn iyo waxa dhow keena calolxumiyo taasna aanay laba socon iyada taasi dee shay jaa weeye laakiin waxaa jiro xadiis tirmidi wariyey tirmidi baa wariyey kitaabkeenna kuma sugne jaamicu ku wariyey laftigiisna wuxuu ahaa xadiid marfuuca ibnu cabaas xadiidkiya laa tumaari akhaaka walaa tumaasixhu walaa tacidhu mawcidatan fatukhlifahu walaalkaa ha la murmin oo walaalkaaga islaamkaa ha la kaftamin waxa weyaan ballanna ha u qaadin aad ku guub yeesho oo aad oofi weydo xadiidka taas baa kuba yimi kolay sanadkiisa maqaal baa kuba sugan xadiikan iyo axaadiisan badanna waxaan arkaynaa rasuulka ilaahi inuu kaftami jiray baan arkaynaa xadiidkaasna bal sanadkiisa maqaal ha kuba sugnaado ama dacfi ha kuba sugnaadee waxaa kuba sugan nahyin ruuxa muslimkaee walaalkaaya takaftankiisa in la diido kolay culimmadu siday kuba jamciyaan waloode axaadiisan ay kaba xoog badantay waxa wey waxay dhaaheen waxaan manhigii waxa weeye waa wixii ifraad ku sugaye ruux hadduu ku talax tago ku xadgudbo bal waxa weeye tan ama uu daa'imo misaax iyo kaftankii taasoo kale ee horta waxaa kuba sugan inshiqaal can dikrillaah baa kuba sugan wixii dee muhimaadkii diineed iyo muhimaadkii aakhire ruuxu kuba fikiri lahaa oo iyaguna meesha kaba baxo kaba shuquloomaa kuba sugan in badan oo noocaa kaba midina wuxuu keenaa oo uu keenaya dee had iyo goor kaftanka markuu bato ruuxii wixii kale inuu dhibsaduu keenayaa calolxuma ayuu keenayaa cadho ayuu keenayaa ruuxaa dee ah tartanka badanoo cidna aanay ka xishoon anma aanay ka haybaysan buu keenayaa bal umuuraha caynkaasa ayuu yahay kan isagu manhigii amaa wixii umuuraha aan sheegay ka badbaadaa wuxuu noqonaya horta sidiisa mubaax buu noqon waa bannaanya imika markaasna waa sunno laguma laha waa bannaanye laakiin haddii ay la xidhiidho maslaxa ay jirto dee rasuulka ilaahay kuwiisoo dhamme ay ahaayeen ay kaa mid tahay tadyiibu nafsi lmukhaaab iyo mu'anasadiisii ruuxa mukhaadabka naftiisiibaba ee uu ruuxa ku furfuraya isagiibuu dee waxa weyaan sooba dhowinaya siduu bal u furfuro oo kale ay tahay arinku wuxuu noqonayaa mustaxabu markaa isu rogi haddii kaleo xuduudda iyo aadaabta la ilaaliyana mubaax weeye haddii arrintu noqotay wax la daa'imay oo la badsaday oo waxyaalihii kale muhimkaaba lagaga jeestay ama hadhow dee markuu bato been ku dhacayaa ruuxii waxaan toosayn ruuxii kale wuxuu kaba cadhooday hadhow dhici karto cadaawo iyo waxyaala ay kaba beermaan taasi kan laysu diidayo weeyo bal markaa umuurahaasaan kuba jamcin maa taas xadaana qutaybة bn saciidi qaala xadaana khaalid bn cabdاlahi can xumaydin can anas bni maliki bal kolay sanadku waa ragga aan wada garanayno khaalid ibnu cabdilaahina u malayn maayo caawa horteednan soo aragnay saa lagu dhaafana maaha waxaa la ydhaha ninkan khaalid ibnu cabdilahi ibnu cabdiraxmaan ibnu yaziid baa la ydhaha adaxaan buu ku shooroobay adaxaan malaa waxbuu dee shiidi jire ama radqi jire waana nin imaamaha bimacna alkalima ayuu imaam yahay waana nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah waa dadkii cilmiga iyo camalkaba lahaa bal isaguna carab maaha ninkii hore inacawn aan lahayn reer musayne ayaa welihiisa lahaayo almusaniyadu maaha nisbe dhalasho ee waa nisbe wala ayuu isaguna la mid isna musani hadduu u yimaado waa wala ahaamun buu noqdaa umuuraha soo naqliyaan kolay tarjamadiisa siyar calam nubala iyo keyrkii kuba sugan ayaa waxay dhahaan afar goor buu ilaahay naftiisa ka iibsaday maxay dhaaheen muse ugaba iibsaday dee hadda waa cilmigu faafinayay nashrinayay iyo taa iskabadaa intuu ismiisaamay meel buu isagu joogsaday kafadba halkana dhinaciisii dee malaa xoolada waa lahaaye ayaa fido ayuu dhinaciisii saaray intii miisaankiisu noqday in leeg buu sadaqaysta waa intii adeeg wasankiisi gaadhay ayuu sadaqo ula baxay dhowrkoor markood saddex idhaan markoodna afar anaa naftiisu rabbi kala iibsaday weeyaano waa intii isagu wasankiisu ahaa khayrkiisii kale iska daayay isagoo deedna adigu waxuu ahaa waa dadkii waxaan leenahay un cilmi iyo camalba ilaahay kuba arsaaqay khaalid ibnu cabdilaahi koley qarnigii labaad ee ayuuba dhintay boqol iyo labayo siddeetankii hijradiiyo meelaha daxaab marka ana rajulan anas ibnu maalik baa ii nin baa istaxmala rasuul llahi sal llahu wasalam rasuulkii ilaahay ayuu weydiistay oo uu ka dalbay inuu gaadiid siiyo istaxmala bacnaa waa dalaba an yaxmilahu siintiyo luqada lagu yaqaano dalabay faa'iideeyaan istakfara rabbahu rabbigii weydiistay weeye inuu dembigiisa dhaafo istakhbarahu uu warsaday weeye macnaa wuxuu weydiistu kaba dalbay inuu siiyo wuxuu fuulo oo gaadiid ah faqaala rasuulki ilaahi baa wuxuu ihi salawaatullaahi wasalaamu calayh innii anagu xaamiluka waxaan kugu qaadayaa oon kuu saari waxaan ku saari wey calaa waladi naaqatin hal ilmaheed hal ilmaheed baan anugu kuu qaadayaan ku siinaya wey ee xaamiluk macnaadehese rasuulku maahaynu say ku raraye waan ku siin weye wuxuu doonaya gaadiid waxaan ku siin buu yidhi waa hal ilmaheed baan ku siin faqaala yaa rasuulallahi rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi ninkii baa wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow ma astaqbi waladi naaqatin hadalkanuu fahmay ee rasuulkii ilaahay ujeedadiisiina ma fahmin hadalkuna waa hadalkaa xaqa wuxuu qaatay dee nirig yar iyo jiro oo waxbama qaadahaynoon ama la fuuli karayn waana raran karahayn u qaatay tuo maxaan ku samaynaya rasuulkii ilaahayow hal ilmaheed maxaan ku samaynayaa faqaala rasuul llahi sal llahu aleh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu idhi wahal talidu miyay dhashaayo al ibila geela ama ha noqdeen awra ama hal ha noqdeen ka yar iyo ka weynba la muuqo halaha mooye ma wax kala dhala oo dee awr weyn ee doonayso ama raaxilaba halba hama noqoto neef oo aad furi kartood raran kartood i weydiisatay sow ma aha u waladu maaqa ma wax kaluu yahay kaasba halunbaa dhashay ka yarna halbaa dhashay ka weynna halunbaa dhashay hadalkii rasuulku xaq buu ahaa laakiin dee waa isagu suu fahmay waana misaaxii rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh kalley xarakada iyo xarakaysan baa taasi haddii barhkin xarakadu wal taliid liblu ila nuuqa ayaa laakiinna waa isweydaarun si kalama noqonse wal taliid libila ila nuuqu xadaana isxaaq bnu mansuuri qaala xadaana cabdrazaq qaala xadaana macmar can haabitin can anas bni maalikin ana rajula nin min ahli lbaadiyati oo dadkii baadiyaha kaba mid ahaa waa nin reer miyiya ayaa kaana smuhu magaciisu wuxuu aha zaahiran zaahir baa la odhanayay asxaabtii rasuulku ka mid yahay wa kaana wuxuu yuhdii mid hadiyeeya ila nabiyi sal llahu caleh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu usoo hadiyeyn jiray hadiyatan hadiyo min albaadiyati baadiyaha ayuu uga soo hadiyeyn jiray waxyaalaha laga helo waa masi maarti iyo waxyaalaha aduu dee baadiyaha reer baadiyaha agtooda mutawafir ku ah ama ha noqoto hadduu xoolo dhaqanayay dee subageedii iyo waxyaalihii kale iyo hargeiyo waxa ama haba noqoto ama xoolaba dee usoo hadiyeeyo ama hadduu dee zarac iyo waxyaalaha laha meelaha uu kaba beerto dee simaarteedii iyo nabaadkeedii waxyaalahaas adigu wixii ruuxu baadiyihi ay u suurtagal ahayd inuu helo oo uu cid kalena u hadiyeeyuu rasuulka ilaahay usoo hadiyeyn jiray fayujahizuhu nabiyu sal llahu alay waslm markaa uu yimaada madiina isagoo hadiyadaa rasuulka ilaahay u jira u sida de rasuulka ilaahayna hadiyada waa aqbali jiray waanu ka abaalmarin jiray ayuu rasuulkuna u amba bixin jiray oo wixii uu magaalo uga baahnaa ayuu isaguna u diyaarin jiruu siin jiray idaa araada marka uu doono an yakhruja inuu baxo faqaala nabiyu sal llahu alay waslm rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi ina zaahiran zaahir baadiyatuna waa baadiyahayagii oo macnaa ninkan zaahira dee wixii aanu baadiye uga baahnayn ayaanu kaba helnaa uu noo keenaa oo wixii dee ruux baadiyaha uu ka heli jiray ayaanu kaba helnaayo waa baadiyahayagii buu odhan jiray wanaxnu anaguna xaadiruhu reer magaalkiisii baa nahayo wuxuu magaalo uga baahnaabuu anagana naga helayaa iyadoy tahay dee hadiyadiisii intuu wa kaana rasuulu llaahi sal llahu caleyh wasalam yuxibbu rasuulkii ilaahayna wuu jeclaa ninkan oo nin muslima saalixa oo dee saxaabadiisii kaba mid ah rasuulka ilaahayna jecel isba oo ninka rasuulka ilaahay kolba wuxuu soo hadiyeynaya wa kaana rajulan damiima nin foolxunna uu ahaa marka la eego shakli ahaan iyo suuro ahaan faataahu nabiyu sal llahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa u yimi yowman maalin walxaal wa isagu yabiicu iibinaya mataacahu oo maalin buu dee baadiyihii ka yimi alaabna waa watay wuxuu rasuulka ilaahay u hadiyeynaya waxaan ahayn oo uu iibinayay baa jiray oo magaaladuu alaabtiisi iyo suuq suuqii buu ku iibinaya waa suuqii rasuulka ilaahayna dee suuqa waa yimi waana iman jiray oo taasna wax qadoodo oo ku sugani maba jirto waa kuwii dee iyagu laba yaabanaa mali hada rasuul iyaku dacwo yowshifla saqla bal maala huwa yabiic mataaca wax tadanahu min khalfi markaa rasuulka ilahay baa inta xagga dambe kaga yimi oo u gacmihiisi labadiisii gacmood halkaa dee isaga waxa weyaan xagga kilinkilooyinkiisii soo mariyay ayuu saa u qabtayo anaa dhinaciisuu gashaday rasuulka ilahay xidna dhinaca laydhaa macnaa min khalfi xaggiisa dambe walaa yubsir walxal laa yubsir isagoo arkayn macnaa isagoo sii jeeda rasuulka ilaahayna aanu filahayn ayuu intuu xagga dambe kaga yimi waa kaftankii oo ficila de waa misaaxi oo imika ficila ayaa muxuu sameeye rasuulkiilaaba xagga dambe intuu dee ka ayuu kaga yimo markaas suu qabto weliba deetu san calooshiisiiy waxyaalaha halkan laabtiisiiyo intusa usoo qabtay ayuu laabtiisii kusoo dhejiye dhabarkiisii isaguna markaa ma jeedsan karayno ma arkayn rasuulkii ilaahay faqaala ninkiibaa wuxuui man haadaa waya ruuxan hayaa arsilnii isiida fasafata markaasuu dayay xaggiiyo facarafa wuxuu gartay annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi buu gartay fajacala wuxuu gudagalay laa yacluu inaanu gaboodfa lahayn laa yuqasiru weye ma alsaqa inta uu ku dhejiyo ama waxa uu ku dhejiya dahrahu dhabarkiisa bisadri nabiyi sal llahu cala wasalam rasuulkii ilaahay laabtiisa uu kaga dhejiyo inaanu ku gaboodka lahayn oo ujeedadu markuu rasuulkii ilaahay gartay ayuu isagii dee dhabarkiisii buu ku xijiyey rasuulkii ilaahay laabtiisiio markaa kamuu gaboodfalin ama kama gaabsan inuu rasuulkii ilaahay isaga dhabarkiisa laabtii rasuulkii ilaahay intuu ka gaadhsiin kara uu ku dhejiyo de waxawy ugu dhejiyo dejiyo macnaha waa dee isagoo eegaya barakadii rasuulkii ilaahay anu dadka taabku laba mid ahayn iyo taa xiin carafow markuu gartay maadu masdariye weeye oo isagoo macnaa wuxu weeyaan macnuu noqonaya laa yalu macnaa laa yuqasiru weeye ma gaboodfa lahayn kamuu gaabsanahayn ma odsaqa dahra ay ilsaaqahu dahrahu weye kamuu gaabsanahayn dhejinta maadu masariya markaan kaba dhigno dhejinta uu ku dhejinayo dhabarkiisa bisadri nabiyi sal la ala sl halkaa isma odhan waa rasuulkii ilaahay balka yar durugu iyo dee waxa weeyaan ciliil iyo rasuulkii ilaahay isagii baaba dhabarkiisii ku camcaminaya laabkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xin carafba markuu gartay fajacala nabiyu sal llahu ala wasalam rasuulka hore uma sii dayn rasuulkii ilaahay baa wuxuu gudagalay yaquulu inuu yidhaaho man yashtari alcabd dee ruux kastana waa doon ilaahay oo iyadna waa nooc misaaxi kaba mida dhammaan adoomihii ilaahay baa nahay bal matalan markaas oo kani na waa dee wasfi xaqiiqiya weeyaan oo adoomihii ilaah addoonkayaa iga iibsanaya faqaala wuxuu uhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahow idan wallaahi tajidanii kaasidan haddii dee idan wallaahi baan ku dhaartay tajidanii waxaad ii heli kaasidan mid rakhiisa dee ninkaa foosha xun baan ahayo hadday noqoto iib intaasay iibsanaysaa oo moo jirto kaasid waa dee badeecadu markay fadhiisato ay rakhiis dee jabto waxaad iheli adoo kaadsid oo aan faqaala nabiyu sal llahu caleh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu idhi laakin cinda allahi lasta bikaasibin xadiiskuna waa xadiioo saxiixe laakiin lasta ma tihid bikaasibin mid rakhiisa ma tihid cinda allahi ilaahay agtii macnaa ruux qaali tahayo aw qaala waxaa buu idhi anta adigu cind allahi ilaahay agtii aalin ku qaaliya ayaa tahay oo qaali baa tahay buui kole xadiiskana madxiga inoogu sugan waa daahir ee baabkaan iska yar dhammaynayna waqtigiina waa dhoodhooye xadaana cabd xumaydin qaala xadaana muscab bnu miqdaami qaala xadaana mubaarak bnu fadalata can ilxasani qaala anahu qaal bal muscab ibnu miqdaam waa adigu nin xaafid xajar saduuqa kaba cabiro koley xadiidkiisu xasan noqonayo ninkan mubaarak ibnu fadaalana waa nin culimada ay ku sheegeen tadliis inuu lahaa bal maalan tadliis laha laakiin xadiisku duruq kaluu leeyahay duruq kaluu leeyaho taas baabay inoo keenaysaa xadiisku xasan inuu inoo noqdo arrin kalena way jirtaayo xasankani waa xasan albasri rasuulka ilaahay ilaahay lama kulmin oo waa nin taabiciya saxaabigiina ma sheegin marka xadiidku wuxuu noqonayaa mursal buu noqonaya laakiin xadiid kaleo anas baa jira oo isaguna macnahan kuba yimi oo abusheekh imaamka la idhaahaa ibnu xayaan uu ku soo saaray kitaabkiisa akhlaaqu nabiy albaanina koley mukhtasarka uu kitaabkan ku leeyahay uu taxsiinaya sababtuna waa shaahidka uu leeyahay ee halkan mubaarakan baa kolley keenila iyo irsaalka labada xadiiska kuma sugan ee saxaabiga aanu jooginba xadiiskii inuu xadiisku aanu heerkaa gaadhin buu keeni lahaye qaala wuxuu ihi atat cajuzun baa timi annabiya sal allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay ayaa u timi waxa weeyaan lafdigadna dee dumarba waa ku dhacaa umana baahna aslahaan tan in geliyo waayo imaka tan halkay tay geli jirtay maayo cajuuzatun laydhaay cajuuzun <laughs> annabiya sala allahu calay wasalam faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allahi udcullaahi ilaahay ii bari an yudkhilanii ljannata jannada inuu i jannadaydii ilaahay geliyo ii bari faqaala wuxuuhi yaa umma fulaanin ee waa adugu bal maalan waa kunyadeedii un ina aljannata jannada laa tadkhuluhaa cajuusun cisraan habari ma gelaysa jannada taas buuhi qaala wuxuu hi raawiga xadiiska warinaya fawallad meeshiibay way jeedsatay tabki xalay ooyeyso oo waxay u qaadatay dee inay ahlu naarbatooda iyadu jannaba gelayno kal haddii ruuxu dac gaadho inaanu jannaba gelayno faqaala wuxuu hi akhbiruuha u warramo u sheega annahaa iyo iyadu laa tadkhuluhaa inaanay jannada gelayn walxaal cajuusun iyadoo sifadan leh iyadoo habar ah ruux weyna waayo iyadoo dayar oo dee soddon jir ama saddexiyo soddon la yahay ayaa ehlujanu gelayaan dadoodna waa mid keliya oo iyaduba matalan in allaha tacaala yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay inaa anshanahuna inshaa walow xurulciin lagaba waramayay aayaddas lagu soo qaatay istidlaalkuna ee dumarka iyagiina waaba dee khalqi kaloo kii adduunye ahayn weeye waa khalqi cusuboo kaa aakhiraya kaa janno ah oo ilaahay waanu abuuray waa dumarkaa jannada iyo inshaan abuuritaan fajacalnaahuna waxaan ka yeelnay adkaaran bikirooyin baan kaba yeelnayoo eh, hadiyo goorbo haweenaydu waa bikri uun curuban waxaan ka yeelnay adkaaran curuban waa jamcu caruubin oo kuwa dee marka la eego xusutaba culkoodiyo sida meesha lagu abuuray ilaahay kuwa abuuray inay ma jirto wixii adduunyo jiray ah kuwada iyagu mutaxabibaat ila azwaajihinna ragoodaa jecel isjeclaysiinayo xaaladooduba saataayo atraaban waa halka maxalushaadka isku da-a weeye oo da-du marka ay noqon ama soddon ama saddex sodonka ay noqon e, iyadu markaa ruuxii hadduu weynaa waa la yarayn dee maaha ilmo yar in lagaba dhigiyo da'daas ah ay aan haddana lagana weynaanayn in laga gaboobahayn inta aan laba dhaafayn ayaabay noqonaysaayo iyadoo sifada la weeye ma gelayso marka rasuulka ilaahay waa miisaaxiisii laa tadkuluha cajuusuna macnuhu waa weliya fii hadi alxaal iyadoo dee xaaladaa ku sugan cajuusa jannadii ma gelayso weeye hadalkii xaqa laakiin de iyadu maxay u qaatay markii hore inay dee wax kale uma qaatay waa dadka rasuulka ilahay uma fasire allah subhanahu subxaana tacaala calaa aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa